bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllah الأmin وعlى آlih وصxaabatih أجmaciin faxadaثnii jamc min الشhyuuخi آkhirhm shaykhuna الشhaykhu صاlح bn cabdالlah الcusaymiy غafar allah lah wlahm جamيعا bإsnaadi kuli minhm إlى sfyaan bn cuyaynin can amr bn dinar can abi qabusa mowla cabdالlah bn cmr bn caas can cabdillahi bn camr alcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalih wasalam alraaximuuna yarxamuhum alraxman yarxamuhu man fi lardi yarxamkum man fi sama wmin taraa'iq raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuuli almutuun khaasatan usuuli xadiid almustafa wrasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajli walaajli fahada huwa almajlis athaamin wahalaaثuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi riyaad الصaalixiin lilimaam الnawwi caleyh raxmat اllah fii leylat الsaadis wاlcishriin min shahri di lqicda cami hijrat mustafa sala allahu aleyh wali waslem ضimna silsila duruusi xadiid mustafa sala allahu aleyh wali waslem badan bikitaabi اlarbaciin waintihaan bisunani wصaxiixayn ysr allah litmaam wاlikmaal wrazaqna ikhlaas fi اlqowl wاlcamal inahu jawaad kariim wbilijaabai jadiir majliskan waa majliskii siddeedii soddonaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin imaam nawi caleyh raxmat ullah habeenkana oo habeen isniin ah taariikhda ay tahay bisha dilqicda ama kow iyo tobanaad aad hijrada nabigeena calayhi salaatu wasalaam baabkana waa baabu istixbaabi almusaafaxati cinda alliqaa'i wa bashaashat alwajhi wa taqbiili yadi alrajuli alsaalixi wa taqbiili waladihi shafaqatan wa mucaanaqati alqaadimi min safarin wa karaahiyat alinxinaa intaas ayuu kitaab baabka u baab yahay weeyaan baabu istixbaabi almusaafaxati salaamid lisasalaamo amaba gacanqaad laisgacanqaado sunnanimadeeda ayuu u baab yahay cinda alliqaa'i marka la kulma iyo wa bashaashat alwajhi iyo wejiga furfuran iyo wa taqbiili yadi rajuli qofka gacantiisa in la dhunkada alsaalixa ee suuban iyo wa taqbiili waladihi qofka canugiisa inuu dhunkado shafaqatan naxariis uu naxariisana u dhunkado iyo wa mucaanaqatu alqaadimi qofka wa mucaanaqati alqaadimi qofka qaad soo gala oo safar ka soo gala oo la qoorqooraysto min safarin safar ka soo gala wa mucaanaqatu lqaadimi qofka soo gala oo la qorqoraysto min safarin safar iyo wa karaahiyat linxinaa'i qof in loo hundursado amaba lisu forooriyo inay muxuu ahay karaahiyad tahay intaas ayuu baab yahay baabkan weeyaan imaamka calayhi raxmatullaahi wuxuu ka hadlayaa annagoo kusoo jirnay kitaabu salaam inay sunno tahay markii la kulma in gacanta laisgacan qaado gacanta laisku salaamo inay sunno tahay ayuu u baabeeyey baabka sidoo kale weji furfuran in laisku salaamana ayadna inay sunno tahay tan kale qofka wanaagsan gacantiisa in la dhunkado inay sunno tahay ayuu imaamka calayhi raxmatullaah u soo arooriyey inkastoo axaadiista ku soo aroor taqbiilka kulligood ay wada ducafa yihiin ama daciif yihiin laakiin bimajmuuciha marka laisku aruuriyo rag badanoo culimada waxay leeyihiin darajat alxasan iyo hubuut way gaarayaan ay leeyihiin laakin huluwi haduu yimaado waa baab kale markaas wa taqbiili waladihi iyo qofka canugiisa inuu dhunkada naxariis uu naxariisan awgeed u dhunkada ayadna inay sunno tahay ayuu u baabaya imaamka iyo qofka safar markuu ka imaado in la qorqoraysto qofkii waa iska hor imaadeen in marka gacmaha laisdaba mariyo oo xabadka laysa saaro oo qoorta la dhaafiyo taas ayaa mucaanaqa la yidhaahdaa mucaanaqadaas inay sunno tahay qofka haddii safar uu ka soo galo nacam laakiin hadduusan safar ka soo gelin waa maya hadduu safar ka soo gelin waa maya salaantaas umbaa lagu kaaftoomi laakiin hadduu qofka safar ka yimaado qofka muqiimka ah iyo qofka musaafirka ah in muxuu ahaa ay isdhaafsadaan arrinta ayada inay sunno tahay imaamku baabayay caleh raxmatullah sidoo kale qofka fadhiyo in loo faroorsado oo markaad muxuu aha salaamaysoo kale sida qof sujuuda ama qof rukuuca oo kale qof rukuuca oo kale inaad u dhaqanto ayadna waa laysu diiday oo inay karaahiya tahay ayuu imaamka caddeeyey caleh raxmatullah si uusan u shabahin cibaadadii xadiidka aad wacan abikhaaab waxaa laga wari qataada qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ili anas anas waxaanuu idhi akaanat ilmusaafaxatu in layska canqaado miyay jirtay fii asxaabi rasuulilah rasuulka alle asxaabtiisa sala allahu calayhi wasalama qaala nabigan qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo abilkhaaab ninka la yidhahdo anas cafwan qaala wuxuu yidhi ninka la yidhahdo anas bin malik nacam hahey way jiri jirtay arrinta ayaad arrin jirta ay ahaan jirtay in layska canqaado oo saa laisu xadiidka aad an anas radi allahu tacala anhu qal wuxuu yidhi anas bnu malik khaadimi rasuuli illaahi sala allah alay slem mooyaane lama jaa ahlulyamani nimankii reer yaman ahlu yaman markay yimaadeen oy nabiga u yimaadeen sala allahu aleh ali waslem waafidiina wanaasiriina wagayri dalika iyagoo muxuuha socdaan oo islaamka soo yeeleen oo islaandoon ah oo cilmidoon markay nabigu yimaadeen calayi slat slam wafdi ah qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allah aleh waslem qad jaa'akum waxaa idiin ahlulyaman niminka ahlyamana idin yimid wa hum ayagana awalu man ja'a qof la imaado qofku u horray weeyaan man ja'a dad la yimaado dadku u horray weeyaan bilmusaafaxati in liiska canqaada ummad la timaada ummadda ugu horraysay waa niminka la yidhaahdo reer yaman ayuu nabigiina calayhi afdal salaatu aska tasliim marka fadliga ay lahaayeen iyo sabqiga ay lahaayeen ayuu nabiga u idaafaynaa iyada lidaalika qofka mu'minka waxaa laga doonaya qofka wuxuu ka faa'iidaysto iyo qofka wanaag uu leeyahay in la baraarujiyo oo la yidhaahda wax fulaan hebel ayaa u horreeyay ummadda u keenay hadda xijaabkan ay ummaddan soomaaliyeed wadata magaalada nairobi ayaa fadli ku habkan uu hadda talan yahay iyo sida uu yahay oo hadda muxuu ah sii khafiifihayo dad wadaadda nairobi joogay toddobaatameeyihii ayaa handiseen xijaabyadii marka iyada jiray oo kala daduwnaa oo mastar iyo sacuudiga iyo wixii ay isu gegeeyeen kadibna naqshadan hadda caadiga ah oho muxuu ahaa cabuurka iyo kan kore oo kor looga sii daynaya ayay handiseen niminka ayagaha ah, fadliga ayaga ayagaa iskale reer nairobi iskale marka wax runtii aad iyo aad runtii u fadli badan oo u wanaag badan in loo nisbay arinta iyadahna ay xaq u leeyihiin weeyaan rawaahu abu daawud ayaa xadiidka wariyey biisnaadin saxiix xadiidku waa xadiid saxiixa wa huwa kama qaal xadiidka siddeed boqol iyo toddoba sideetanaad wa can ilbaraa ibni caazibin radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi maa min muslimayni laba muslim ma jiraan oo yaltaqiyaani kulmaan isu imaadaan oo fayataaafaxaani kadibna isgacan qaadaan oo issalaamaan ilaa haddii ay arrintaa iyada dhacdo ufira lahuma waxaa loo dhaafaa qabla an yatafaraqa intayna kala tegin ka hore ayaa dembigooda dhan la dhaafaa ayuu nabiga leh sal allah aleh ali wasalam rawaahu abu dawuud ayaa wari xadiidka waa xadiid xasanun bishawaahidihi marka fadliga ay riwaayaad kaloo soo arora waxaa jira in musaafaxada ay dembiga daadinayso oo qofki inaad salaamto labadii qofba dembigoodii uu mxuuaha daadana dalik waxaa fiican haddii majlis qofku u yimaada majliska asaga ahna ay marka aya duruus iyo hadal muhiim oo murti ayna soconin oo laiska sheekayna oo wax hadda mxuu ahaa dhibaatousan geysanaynin oo dadkii soo aruuraan maalan meel baa la fadhiisan rabaa ama cunaha loo fadhiisto martiqaad ama dan kale ha loo fadhiisto aad timaado marka iyada usan toos u soconin oo weli arrinta ay bilbilaw tahay amaba aan la bilaabinba qofka inuu dadka soo wada gacadmariyo khayr badan baa ku jira intaasoo qof ninkas markaa salaamtaba waa lagaaga daadini marka ayaga laftirkooda sababaad ugu noqonaysaa saas weeyaan xadiidka siddeed iyo siddeed iyo siddeetanaad wa can anasin radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi anas bnu maalik qaala rajul ninbaa wuxuu yidhi arajulnin oo mina annaga naga mid ah yalqaa wuxuu la kulmaa akhaahu walaalkiis oo muslimka ula jeedaa aw sadiiqahu ama saaxiibkiisu la kulmaa ayanxani lahu muu dugi karaa inuu udugo hoos ugu duga oo qofkiio taaganaa saas hoos u salaamo ma loo ogolyaho arrin muxuu ahaa mari karta ma socon kartaa weyaan qaala nabigan wuxuu yidhi sal slm laa inaad u dugto qofka oo talaam darteed ugu dugta isagana uu taagan yahay maya weyaan qaala wuxuu yidhi afayaltaimuhu wa yuqabiluhu afa yaltasimuhu mu ku dhagayaa oo ma qoorqooraysanaya oo kale oo ma qabsanaya kadibna wa yuqabiluhu ma dhunkanaya intuu dhab saa ugu dhaha kadibna ma dhunkanaya qaala nabiga wuxu yidhi alai sl slam laa maya ayadna waa maya qaala wuxuu yidhi faya'hudu ma qabanaya biyadihi gacantiisa wayusaafixu ma salaamaya saas muu salaamaya qaala nabigan wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam nacamha rawahu tirmidiy waqala xadiiثun xasan wahuwa kama dakar xasanun bishawaahidihi marka musaafaxada iyo inxinaaga amaba dugitaanka qofka loo dugo salaam darteed looga dugo ay haddii cudur marka iyada keena uusan jirin cudur keena hadduusan jirin qofka qof taagan aad u dugaysid tan saddexaad qorqoraysiga oo lisqorqoraysta mid walba xukunkuu leeyahay ayuu nabiga cadday alai sala slam inxinaaga ama dugitaanka qofka loo duga nabiga wuxuu yidhi lama samaynayo tan labaadna iltizaamka oo qofka lagu dhaga oo shafka shafka loo saaro saas looga dhago ayadna nabiga wuxuu yidhi maya ma samaynayo mana dhunkanayo waxaa laga soo reebi doonaa insha allahu tacaala ida ataa min safar qofka hadduu safar ka yimaado marka ayada mucaanaqadii qorqoraysiga waxa weeyaan waa arrin mashruuca oo arrin jirta weyaan laakiin mar kastood kulantaa inaad qofka qorqoraysato idinkoon muxuu aha safar mid uusan ka imaanin sax ma ahan weyaan nabigeena u diida salaam kadalika tan saddexaad musaafaxada iyo gacanta in laisku salaama ayada fadli badan baa ku soo arooray nabigana calayi sla slam wuu jiday sala allahu aleh an safwaan ibnu casaalin radi allahu canhu qal wuxuu yidhi safwaan qaala yahuudiyun nin yahuud ah wuxuu ku yidhi lisaaxibihi saaxiibkiisu asna yahuudi ah wuxuu ku yidhi idhab binaa inakeen ilaa haada ninkan annabiyi ee nabiga ah hadduu nebiya may rumeeyaan ilaa haada nabiy nabigan inoo keen oon aadna eh faatayaa waxay u yimaadeen rasul rasulka alla yimaden sal allahu aleh ali wslam fasa'alaahu nabiga ay weydiiyeen can tisci aayaatin sagaal calaamadood bayinaatin cadcad oo nabinimadiisa ay ku imtixaamayaan ayay nabigu weydiiyeen nabigu uga jawaabay marka fadakara alxadiid xadiidka ayuu marka sheegay raawiga ilaa qowlihi qowlkiisa laga gaaro faqabalaa waxay dhunkadeen labada nin oo yahuud ahaa yadahu nabiga gacantiisa ay iwarijlahu lugtiisa ay dhunkadeen weyaan wa qaala waxaa yidhahdeen nashhad waxaan qilaynaa annaka nabiyun inaad nabi tahay ayaan qilaynaa rawahu tirmidiy wahayruh biyasaniida saxiixa xadiidkan sanad ahaan waa u daciif kan kaloo soo socdana waa daciif fii hada albaab lakin arrintan ku saabsan laakiin axaadiistaa marka laisuu geeyo bishawaahidiha tartaqi ila alxusni xasan bay u kor u kacaysaa weyaan xadiidkan kanka dambe kuwa kale kasii dambeeya kuwa kale markii laisu aruuriyo laisu geeyo tartaqi ila alxusni lidalika imaamka meesha uu ka soo qaato uu leeyahay qofka saalixa gacantiis in la dhunkado halkaasa nabigu uu qiyaasana calayhi salaatu wasalaam laakiin in qofka sheekha ah ama qofka khiyaarta ah laga dhigto caado mago'itaan ah oo mar alle markii la arkaba lugaha iyo gacmaha iyo laga dhunkado weliba lagu xadgudba arinta ayada arin jirta maahan axaadiis kuso arorto dhan waada daciif waad aragtaan waad noolo imaan insha allahu tacaala arrintan nabiga calai slam haddii xataa ay sugnaatana ma hayno nusuus soo aroortay oo lagu sameeyey waxaa nabigeen calayhi salatu salaam saxaabadii ayaga inay isku sameeyeen gacan kuma hayno gacan kuma hayno marka aqal taqdiir waa wax bannaan qofka waalidka ah qofka mxuu ahaa ahlu khayrka ah qofka waayeelka ah in muxuu ahaa gacantiisa la dhunkado kale waa wax saa'iq ah laakiin in lagu xadgudbo oo qofka inxinaa iyo hab mucayan ah oo qofka loo dhunkada iyo qofka si gooni muxuu u libisan in si gooni loo dhunkada iyo qofka awliyada inuu yahay loo haysto ilahay baa awliya waxa qofka ogsoon oo dadka awaaifta qaar ay adeegsadaan oo haddiiba ta aan la samayn isagana uu xanaaqi saa haddaan loo salaamin iyo sifadaas uu xanaaqi ta ayada baab looma hayo weyaan ta ayada baab looma hayo nacam xadiidka siddeed boqol iyo sagaashanaad wacan bni cumar radi allahu tacaala qisatan ay dakara qisatan qisa ayuu sheegay saama idiin qoran oo qaala uu yidhi fiiha ku dhex sheegay fadanawnaa waxaan soo dhowaanay min anabi nabigaan u soo dhowaanay sal slem faqabalnaa waxaan dhunkannay yadahu gacantiisa rawaahu abu daawuuda xadiikaasna waa xadii aciifa weyaan xadiika waa xadii daciifa yaziid bn abi ziyaad ayaa ku jira weeyaan kabura fatahayar wa saara yatalaqan baabkaas waa baab insha allah taala baabu musala xadii ayaan ugu tegi doona insha allah tacaala xadiid aad waan caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tidhi qadima zaydun zayd ayaa soo galay ibnu xariata ahaa zayd ibnu xaria waa taqaanaan ya usaama ibnu zayd abihi weeyaan nabiganna calayhi salaat salaam ayaa waxaa weeyaan wiil u ahaa tabanaahu wiilaystay wiiluu ka dhigtay kadibna tabaniga marka la riday waxaa weye wamaa jacala adciyaakum abnaa'akum dalikum qowlukum biafwaahikum wallahu yaquulu lxaqa wahuwa yahdi sabiil ayadda markay soo degtay wixii ka dambeeyey udcuuhum liaabaa'ihima meesha timid marka waxaa la lihi jiray zayd ibnu muxamed magacaasuu lahaan jiray kadibna zayd ibnu xaria ayaa loo bixiyey magaciisa aabihiis caadiga ayaa la sii weyaan nabiga calayhi salat slam isaga wiilkiisaba dadka dadka ugu jecelayay ka ahaayeen radia allahu tacala canhuma zayd wuxuu ka mid ahaa ku galbaday fii awat ghaswat duulaankii uu ku dhintay ku shahiiday ma taqaanaan zayd ya iyo jacfar iyo cabdullaahi ibnu rawaxa saddexdaa ninba ghaswata mu'ta lidalika usaama binu zayd uu u dhalay markuu nabiga cala sl dhiman rabay ciidankii qolyaha iyagao dhibkaa geystay in loo diray yaa madax looga dhigay wiilkiisa usaama ah radia allahu zayd ibnu xaaria ayaa soo galay qadima zaydun ibnu xaariata almadiinata magaalada madiinu yimid wa rasuululah rasuulka fii beyti gurigayga uu jooga fa ataahu wuu yimid oo faqaraca albaab albaabku muxuu ahay garaacay weeyaan faqaama ilayhi nabiyu nabigaa u kacay sal la slm yajuru isagoo jiidaa awbahu maradiisa degdeg inuu ugu furo albaabka faactanaqahu kadibna qorqoraystay ow qabalahu u dhunkaday rawahu tirmidiy waqaala xadiiun xasan isna waa xadii aciifa weyaan taqbiilkaasaa weliba sii kordhina mxuu aha in qofka iska caadiga in taqbiil lagula ordo in mxuu ahaay aan wax daliilo haynin maadaama xadiiku aciif yahay xadii aad waan abi darin radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi abi dar qaala lii rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allah alay slam laa taxqiranna ha min almacruufi wanaagga shay-an waxna ha ka yasin weeyaan an talqa aad la kulantid akhaaka walaalkaa biwajhin weji talqin ee furfuran rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey wax alla wixii wanaag ah ha yaraysanin walow walaalkaaba markaad salaamaysid adoo weji furfuran aad ku salaamtid weeyaan saasuu nabigeenle sal allahu aleh ali wasalam xadiidka siddeed an abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxu yidhi abu hurayra qabala nabiyu nabiguu dhunkaday sal allahu aleh wasalam alxasan ibnu caliy ayuu dhunkaday muxuu dhunkanayaa shafaqatan waraxmatan weeyaan abcan wacanug yar radi allahu tacala canhuma faqala wuxuu yidhi alaqra ibnu xaabis ninkaas la yidhahdo ayb aqra ibnu xaabis ayaa wuxuu yidhi odayaashii reer baadiyaha ka mid soo islaantay ama ka mid aha cafwan wuxuu yidhi ina lii aniga waxaa ii inna lii ayaa ii sugnaatay aniga casharatan toban oo min alwaladi carruur waxaan leeyahay toban canug ayaan leeyahay weeyaan maa qabaltu maanan dhunkanin minhum iyaga axadan midna kama dhunkanin weligay toban canug ayaan dhalay tobanka ayaga weligay midna kama dhunkanin faqaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal man laa yarxam qofka ana naxariisanin laa yurxam looma naxariista muttafaqun calayh waad garanaysaan marka taqbiilka anwaac badan buu ku yimaadaa tan koobaad qofka canugiisaas yar inuu u dhunkada raxmo iyo shafaqa waa baab haweenayda iyo muxuu ahay ninkeeda min baabi wacaashiruuhunna bilmacruuf inay isu dhunkadaan waa iyadnaba taasoo kale waladka waalidkiisa inuu xubbi iyo ixtiraam uu wejiga iyo madaxa iyo wixii la midka ah uu ka dhunkada iyadana waa baab laakiin qof iska caadi oo ajnabi ah inaad dhunkato iska socdood salaam ahaan u dhunkato ama asaga ku dhunkado axaadiis saxiixa ah oo sariix ah oo ku soo aroortay gacanta oguma jirta waxaa soo arooray axaadiis daciifa ah, laakiin marka lisu uun oo lisu dondoono iyo ayaa laga yaabaa inay uun yara marka sidaa awgeed mucaanaqada iyo isqorqoraysiga ayadoon laisdhunkan dhaqankaas soomaalida ay taqaano caadiga ah carabtu waad aragtee waa isdhunkadaan soomaad arkin laakiin tan soomaalida waa mucaanaqadii soo aroortay mucaanaqada soo aroortay weyaan in laisqorqoraysta iyaga laftirkooda ma qabi jirin iyaga laftirkooda soomaalida hore waxaan u malayna lagu baryi gacmaha baa liisu aad salaamta xataa aad uma badnaan jiri ragga hore qofka in uun muddo aad u fog la kala maqayi mooyane in ah, ah, laba guriyo isku dhow inta la barya kadibna gacan laisu taaga aadwarsee ku barideen xali ninkugu badana gacanta taagi haddii kale waxbana mataagay saasay iska ahan jirtay baasha mucaanaqadan marka inta hadda dacwada iyo waxaa ay faaftay ayaa taqriiban ay aad u badatay aan filaya haddii aan khaldanahayna ragga waxaa weeyaan u joogay way sheegi karaan nacam aad wuu dhammaaday kitaab cusubaan bilownay kitaabu salaam waan laabnay kitaabu ciyaadat almariidi qofka jiran in la booqda ayuu u kitaab yahay iyo wa tashyiici almayiti qofka dhinta in la sagootiyo oo la galbiyo oo la raaca janaasadiisa ayuu u baab yahay iyo wsalaati dukasha lagu tukada cala almayiti qofka maydka lagu tukada iyo fadliga ay leedahay iyo wa dafnihi duugitaankiisa in la xaadiro la tago meesha lagu duugaa fadliga ay leedahay iyo walmukti nagaasho cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa in lagu nagaado inay tahay muxuu ahaa mashruuc bacda dafnihi marka la duwo kadib intaas ayuu kitaabkan u kitaab yahay weeyaan kitaabu ciyaadat almariidi qofka buka oo muxuu ahay la booqda iyo watashyiic ilmayiti qofka mayidka oo geeriyado oo la sogotiyo oo la raaca iyo wasalaati tukasho lagu tukada calmayiti qofka mxua geeriyooda iyo waxuduuri dafnihi duugitaankiisa oo lasoo xaadira oo la taga wayaan iyo walmukti nagaasho lagu nagaado cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa bacda dafni marka la duug kadib baabulmri faridliisfar ayuu baab yahay bilciyaadati booqasha iyo watashyiici ilmayiti qofka mayidka ah, oo la ahay sagootiyo oo la raaca janaasadiisa ayuu u baabya baabka koobaad weyaan oo kitaabkan ka mid ah iyo afariyo sagaahanaad xadiidka ah can ilbara bni caazibin radi allahu tacala canhuma qal wuxu bara amaranaa wuxuuna faray rasuulullah rasuulka all sal allahu aleh wasalam biciyaadat almariidi qofka jiran inaan booqanno ayuu nabigana faray iyo watibaac aljanaa'isi watibaacu ljanaasati janaasada iyo qofka geeriyooda meydka inaan raacno na waana faray iyo wa tashmiiti alcaatisi qofka hindisooda inaan farax gelin oon bogaadinno isna wuuna faray iyo wa ibraaru lmuqsimi qofka qofka dhaarto in loo baarina ma falan nabigu waana faray calaih slat slaam iyo wa qofka la dulmiyey in loo gargaarana wuuna faray iyo wa ijaabat qofka muxuu ahay noo yeero ama qofka yeero dadka muminiinta u yeero in la ajiibana nabiga wuuna faray iwa ifshaai salaami salaamta inaan faafinana nabigan wuuna faray sal allahu calayh waali wasalam muttafaqun calayh qodobadan dhowrka ah ayuu nabiga calayhi sala slam saxaabada faray xaqu lmuslimi cala almuslim ayay ka mid tahay waxaa koobaad ciyaadat almariid jiran in la booqdo marka nabiga amar ayuu ku bixiyay qofka markuu geeriyoodana in la raaca amaruu ku bixiyey labadana fadaa'il badan baa kusoo aroortay mariidku waa noo imaan insha allahu tacaala laakiin ciyaadata mxuuah janaasada qofkii ku tukada janaasa kadibna raaca ilaa laga duuga laba qiiraad ayuu hel ayuu nabigu yidhi sala allahu aleh ali laba qiiraad ayuu leeyahay kullu qiraatin mila jabali uxud qiraad kasta wuxuu la too buurta uxudoo kale qiraadka waa laba gobol oo ajar ah halkii gobolba wuxuu la too yahay buurta uxud oo kale buurta uxud waxaa weeyaan waa buur aad u dheer ilaa boqol iyo labaatan iyo lix mitir ayay kor u jirtaa meelaha qaar dherarkeeda saddex ku dhuf marka meeqa fiid taqriiban shan boqol oo fiid wax ku dhoway dherarkeeda meelaha qaar waxaad muxuu ahaa dhirarkeedana markii wareeg saa loo soo wareega abaatamayo kilomitr way la eg tahay taqriiban aad intaad gees ka orada ilaa meeshii aad kaga soo noqoto ood saa ugu soo wareegto jid rawnho ku wareega ayaa jiro mxuu saas ugu wareego jidka aad ugu soo wareegtid labaatan kilomitr ku dhowda wax u badan waa marka intaas ajir la ayaa qofka lagu siinayaa salaad uu ku tukaday qofka meyidka ah hadduu intii oo kale ayaa lagu siinaya marka mariidkana noo imaan doona insha allahu tacaala qofka hindishoodana xalay ayaan soo marnay qofka hadduu dhaarto wa ibraaru lmuqsim qofka dhaarto in muxuu loo baarina ma falo qof wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay ilaahay magaciisaan ku dhaartay waad raaci oo waxaad ii raacaysa oo dantaas aan leeyahay maanta ila soo qabani ilahay buu dhaartay haddii aad raacdoon qofka asaga ah waa ahlan wasahlan xaquu kugu leeyahy ka mid tahay aad raaci weydana waa dembaabayaa marka waxaa laga rabi doonaa kafaarat yamiin waa nin dhaartay marka inuu kafaaro la imaada looga ah, baahan yahay marka qofkaas inaad dembi ku ridin ood u baarinimafasho oo wixii ayaga hadii haddii ay ahayn aad u samaysan ayadna ajarkaas iyo mxuu ahaa amarkaas ayaa laisku sii qofka laga gardaran yahay in waxaa weeyaan loo gargaaro waa shay aan laga maarmaynin qofka daaciga ahna oo ku yeero haddii meesha ayadoo kugu yaraa ay munkar uusan jirin khaasatan walaa'im alcursi iyo wixii la midka ah weliimooyinka iyo muraadyada cursiga iyo wixii la midka ayadna waa waajib weeyaan tan u dambaysa waa salaamta la faafiyo ayadna aad baan xali ugu soo hadalnay muttafaqun calayh xadiiaad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasuulka sal allah alay slam qaal wuxuu yidhi xaqu lmuslimi qofku muslimka xaqa uu ku leeyahay almuslimu qof kaloo muslimka hamsun waa shan weeyaan raddu salaami salaamta in la celiyo oo laga jawaabo waan soo marnay iyo wa ciyaadatulmariidi qofka jiran oo la booqda iyo wa itibaacu janaazada oo la raaca meydka iyo wa ijaabat adacwati yeeritaanka oo la ajiibo iyo wa tashmiitu alcaatisi qofka hindishoona oo la farax geliyo o la bogaadiyo weeyaan muttafaqun calayh ayib qolyaha gadaal fadhi jasakum allah khayran ee codka hala gaabiyo halalaha qolyaaas dambe oo bannaanka taagan ayib xadiidka sideed boqoliyo shan iyo mxuu ahaaye xadiid siddeed iyo lix iyo sagaashanaad wa canhu waxaa laga abu hurayra radia allahu tacala arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh ali allaha alla weyne caza qaalib ahay wajalla yaquul wuxuu leey yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ya bna aadam ibna aadanow maridtu waan bukaday oon jiraday falam tacudnii imaadan booqanin qaala ay yaquulu addoonku wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbiyow kayfa acuuduka seen kuu booqanayaa wa anta rabu lcaalamiin caalamiintoo dhan adoon rabbi u ah sideen kuu booqanaya aniga oo muxuu adoon miskiin ah daciifa weeyaan qaala wuxuu rabbi yidhi an yaquul wuxuu dhihi rabbi ama calimta miyaadan ogayn anna cabdii addoonkay fulaanan hebel ahaa marida inuu bukaday oo jiraday oo falam tacudu aadan booqanin saas ayuu marka rabbi ku dhahaya subxana wa tacaala amaa calimta miyaadan ogayn addoonkaygiiyow annaka adiga low cudtahu haddii aad booqan lahayd lawajadtanii waad i heli lahayd aniga oo rabbulcaalamiin ah cindahu agtiisaad iga heli lahayd weyaan lawajadtanii waxaad iga heli lahayd cindahu agtiisaad iga heli lahayd weyaan maxaa yeelay rabbigan subxaana wa tacaala aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid soo soo markuu u dhow yahay rabbigiis markuu sujuudsan yahay weyaan waan soo qurbiga isaga ahna waa qurbun yaliiqu bijalaalih wa cadamatihi wa kibriyaa'ihi wa sulطaanihi sooma addoonkan bukana dhowaanta uu rabbi u dhowy waa sidaas weyaan maxaa rabbi dhowaanta ayada waxay keenaysaa in ducadiisa qofka buka la ajiibo qofku habaarana dee allah u naxariisto qofkuu ducooyana waa sidaas oo kale liannahu qariib mudar wa qof dhibaataysan wa marka dhowaanta iyada ah laa yatanaafa maca culuwihi wa fowqa carshihi jalla jalaaluh inuu rabbi subxaana watacaala carshigiisa ku ekaaday iyo inuu sarreeyo iyo inuu u dhow yahay addoonkiisa buka isma diidayaan horaan waa soo marnay arrimahaas arrimo la mid ah oon ku miaal qaadannay walilaahi almaal acla makhluuqaadkiisa makhluuqaadkiisa ayaan qayb ka mid usoo muxuu aha qaadannay qoraxdoo kale iyo bishoo kale maca bucdihim fogaanta ay qabaan waad aragteen qoraxdii bisha dalik waa inala joogaan miyaynaga fogyihin may qoraxda kuleylkeedaan hay aragtaan taiirkeedaan hay markii makhluuquu noocaasu noqdo rabbulcaalamiin oo khaaliqaha ka warama marka ma inuu ka ag taagnaadaa ya acuudu billah tacala allahu can dalika culuwan kabiira isagoo muxuu ahay alraxmaanu cala arshi istawa allah istawa calaa carshihi annagoo muxuu ataa aaminsan ayaa haddana waxay isdiidaynin inuu rabbi u dhow yahay addoonkiisa buka inuu rabbi u dhow yahay addoonkii sujuudsan in qofka naafilada iyo sunnada badan uu rabbi ugu dhowaana naam hadda tusaale ahaan maxaa la yidhahdaa ma taqaanaa hebel ayaan danka leenahay hebel ayaan danka leenahay halkaanaan fadhinaa niw raggaan halkaan fadhiyo hebel yaa isku dhow yihiin waad garateen sooma dhowaantaas marka maxay keenaya mulaasaqa inay muxuu ahay marka inay garabka isku hayeen may waa maya marka walilahi almaal ala calcumuum tamdiilka inuu khalad noqdana waa dhici karta laakiin calcumuum fogaantaas rabbigan subxaana wa tacaala dhowaanta uu addoonka u dhow yahay jiran oo buka isma diidaysa inuu rabbigan subxaana wa tacala ku ekaaday mustawin calaa carshihi istiwaa'an yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi wa kibriyaa'ihi wa sulطaanihi nacam arrintaa kaa dhaadhacda weyaan ya bna aadam ibna aadanow istacamtuka quudinaan ku weydiistay inaadi quudisa ayaan ku weydiistay istacamtuka waan ku quudin weydiistay inaad i quudisaan ku weydiistay kow falam tucimnii imaadan quudinin qaala wuxuu yidhi ay yaquul addoonku wuxuu leeyahay wuxuu dhihi doonaa yaa rabbi rabbigo kayfa ucimuka kayfa ucimuka sideen kuu quudinaya wa anta rabbulcaalamiin caalamiintao dhan adoo rabbi u ah sideen kuu quudanaya qaala wuxuu yidhi ama calimtu miyaadan ogeyn annahu istacamaka inuu muxuu ahay cunno ku weydiistay cunnasiis uu ku weydiistay cabdii addoonkayga fulaan oo falam tucimhu aadan quudinin sooma ogid adoonkayga hebel ha intu ku yimid gacanta ku taagto cunno isuu ku yidhi odan cunno siinin magan allahi waxaysi kumaadan siinin waa laba amaa calimta miyaadan annaka adiga low acamta haddii aad quudin lahayd lawajadta waad heli lahayd daalika quudintaas iyada ah fadligeeda iyo ajarkeeda cindii agtaydaad ka heli lahayd fiiriya marka tii hore itan waxay kala duwan yihiin tii hore wuxuu yidhi rabbi subxana wa taala wajadtanii cindahu tanna muxuu yidhi lawajadta dalika cindii dalika marka waa hawaabkii qurbi ma marka tan marka qofka mariidka ah, waxa weeyaan inuu rabbi asnaafta u dhow u yahay ayaa xadiidka laga qaadana weyaan tawiilna uma baahno tawiil uma baahno waxyaabaha luqluuq iyo ah uma baahno weyaan ayib tan saddexaad ya bna aadam ina aadanow istasqaytuka waan kaa waraabin dalbay inaadi waraabisaan kaa dalbaday weyaan falam tasqinii imaadan waraabinin qaala wuxuu yidhi rabbi qaala bimacnaa yaquul wuxuu dhihi doonaa wayaane yaa rabbi rabbiyow kayfa asqiika seen ku waraabinaya wa anta adiga rabbulcaalamiin caalamiintaad rabbi u tahay qaala wuxuu yidhi istasqaaka waxaa waraabin kaa dalbaday cabdii addoonkayga fulaanu hebel ahaa falam tasqihi waraabinin ama calimtu miyaadan ogayn annaka adiga low saqaytu haddii aad waraabin lahayd lawajadta waad helle daalika awaabteeda arrinkaasaga awaabtiisa cindii agtayda rawahu muslim xadiidkaaaad wa can abi muusa cabdulahi bni qays wey radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalama rasuulka alle wuxuu yidhi cuuduu war booqday almariida qofka jiran booqda waacimuu quudiyay aljaa'ica qofka muxuu ah baahana quudiya oo fukku war soo deeya oo soo furtaay alcaaniya qofka la afduubtay qofka maxbuuska ah qofka madax furashada loo haysto soo deeyaay ama dhaqaale kusoo deeyo ama muxuu si kale kusoo deeya soo deeyaay dhanka dhaqaalaha ayuu nabiga ka hadlay calayhi salatu salam rawahu lbukhaariy marka qofka mu'minka in la booqdo hadduu bukado oo hadduu baahda la quudiyo oo haddii uu xabsi galo oo la dulmiyo xabsiga laga soo deeyo inta ayada ahba waxaa weeyaan waxay ka mid tahay waxyaabaha uu nabigeena na faray sala xuquuqda muslimiinta isku leeyihiin laa yuslimuhu ay ka mid tahay marka tan dambe khaasatan xadiiaad xadiidkaaaad afwan can thawbana radia allahu canhu can nabiy nabigeena sala allahu aleh ali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi ina almuslima qofka muslimka ah idaa caada hadduu booqda akhaahu walaalkiis almuslima ee muslimka lam yazal kama zuula fii khurfati aljannati jannada inuu jannada gurubsado saas u aruursada weyaan midhaha jannada lala jooda fii khurfati aljannati jannada midhaheeda inuu saas u gurubsada ood saad u aruursada kama zuula weeyaan xataa yarjica ilaa u ka soo laabto marba aad qofka mu'minka ah aad qof mu'min ah booqasho u aado ood muxuu ahay socda ilaa aad gurigiisa ka imaado wuxuu ku jiraa midhaha jannada ayuu saa u aruursanaya ajir badan ayuu rabbi halkaas ugu ratibaya midho badan baa u dhigmaa weyaan qiila waxaali yaa rasuulallahiow rasuulka allow wamaa khurfatuljanna jannada khurfadeeda maxay tahay khurfatuljannaad nabi allow sheegtaye maxaad kala jeddaa qaala wuxuu yidhi janaaha waa midhaheeda muxuu la gurbsada oo la gurbsada weyaan rawahu muslim janaha ay majtuniya wixii lasoo goosta oo lasoo gooya oo min athamari midhaha ka mida weyaan xadiikaaaad wa can caliyin waxaa laga wariyey ibn abi aalibin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula rasuulka alla ka maqlay sal allah alay waslam yaquulu rasuulkaola min muslimin qof muslim ma oo yacuudu booqda musliman qof muslima udwatan aroor booqda ma jiro aroornimo ayuu qof mumin booqday ilaa hadduu booqda sallaa calayhi waxaa u ducooya oo dembidhaaf u weydiiyo calayhi dushiisa sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag ayaa alla u barido dembidhaafna alla u weydiiye subxaana wa tacaala xataa yumsiya ilaa galabta gaar intaasay u taagnaanayaan weyaan maa acdamaha min nicma wain caadahu hadduu booqda cashiyatan amin galab hadduu booqdana maxaa idiin qoran ya ilaa ma ku taallaa mise sallaabasa idinkugu taalla kulli ma ilaa idinkugu taalla sallaa kaligeed qof ay ugu taalla ma jiro qof sallaa igu taalla kaligeed ma jiro kulli waa ilaa ku jirta miya macnahaas ilaa haddii la abcan eh, wuxuu u baahanayaa in macnihii hore la soo celiyo riwaayaadka qaar waxaa ku taallo amaba nusakda qaar waxaan ku arkay biduuni ila ilaa ayadoy ku jirin marka labadaba waan fasiraynaa mxuu ahaa ilaa ayadoo ay ku jirtan waan fasiraynaa ayadoo laga bixin waan fasirayna insha allahu tacaala nacam wain caadahu u ducooya oo dembidhaaf u weydiiyo amalkinoo malag xataa yusbixa ilaa ka waabariisto wain cadahu hadduu booqda waa tasiilada markay ku jirto weyaan wain cadahu hadduu booqda cashiyatan amin galab hadduu booqdana maxaa u qadaran marka maa min muslimin muslim ma jira oo yacuudu booqda akhaahu walaalkiis maa min muslimin yacuudu musliman cashiyatan ilaa ayaa iyadana marka saasay sax ku noqonaysa weyaan ilaa hadduu jiro salla calayhi sabcuuna alf malak xataa yusbixa ilaa ka bariista weyaan wa kaana lahu waxaa u sugnaada khariifun gurbasasha oo saas mxuu qofka u aruursada miraha mxuu ahay fi ljannati jannada dhexdeeda miraha saa u aruursada ayaa u sugnaata rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan alkhariifu athamaru waa mira almakhruuf ee la soo goosta ay almajni aw almujna ama la soo gurta weeyaan marba haddii qofka hawsha aad ku jira intaasoo malagahan waa u ducaynaysaa subaxdii ilaa uu galab ka gaaro ama habeenkii ilaa qoraxda ay ka soo baxdo oo habeenkii uu ka waabariisto inta ayada ay malaigta u ducaynaysaa toddobaatan kunoo malag u taagan hawsha ayadaa bal fiiri camalkaas yaraanta u qaba imisaa qofoo hadda istaalkan ugu dhagan ku jirta oo xanuunsan imisaa istaalkan madiina ku jirta imisaa bumwaane ku jirta imisaa isbitaalladan weynoo mxuu ahaa hadda lagu hilmaama kuwaan weynoo hadda kaniisado ay leeyihin oo raqiista santameri iyo kijaabi iyo isbitaalladaas oo dadka danyarta ah oo dhaqaalaha badan haysanin ama kenyaata iyo meelahaas oo runtii inta lagu tuura kadibna qof qariibah oo ka imaaday tuula cid uusan aqaan jirin ama ay kooban yihin cid u yaqaana halkaa lagula tuuro amaba keligiisbaa badana oo cid u tegaysa aan la arkin waxyaabaha xanuunka badan waxaa ka mid ah in arintan iyada ah ay qolyahan kirishtanka ah oo gaalnimada iyo tansiirka fidiyo ay aad iyo aad ugu faa'idaystaan arrinta yada ah waxay samaynayaan gabdha iyo wiilal soomaali ah oo islaamnimada ka baxay luqadda af soomaaligana fasiix uga hadla ayaa u joogaan oo istaallada ayada ka shaqeeyaan kadibna qofka xanuunnada khatarta qaba ilaahay subxana wa tacala annagai muslimiinta naga badbaadiyo marka oo halkaas tabarta darno hal meelahaas lagu tuura amaba hadi qofkiiba tagaba subaxdii ay u imaanayaan ilaa galabtii ay u tegayaan soo salaamayaan way ag fadhiisanayaan way u sheekaynayaan way ka takfiifinayaan way ka fudaynayaan culayska haystay intaana waxaa weeyaan sun yarna ku bitinayaan sun aad u weyneenna uusan aad u dareemayn ku bitinayaan waxaa dhici karta qofki inuu meeshaas bil ku jira oo bilabaad ku jira oo tu afaraad ku jira uu todobanaad ku jira ood sanad ku jira ood laba sana ku jira laga yaabaa misalada ayada inta ayadana wax tollow ay yihiin kuwa iyaga ah. inta ayadana qof muslima qofba qaraabo aho dee uun iska marun ku ordaya ka soo taga waa gooni aan loo tegin qofkaas inuu diinta ka noqdo soo khatar ugu jira qol walbana waxaa ku dheggan istilaabkaa ku dheggan baybalkiyaa meesha yeeli waa la hanuunini ixsaan baa loo samayni qofkii waa loo imaadi cabitaana loo soo gadi waa loo riixi waa loo qalbiqaboojini markii dam waxaa leeyahay cudurkaada daawadiisaan kuu haynaaba nabi ciise calayhi salaam oo ilaahay ganaga ah ayaa waxaw hawshaada u dhiibaynaa isagaa shaqo kaa qabani oo ku caafini soomaalida waxay yidhahdaan nin hal waaye haan gacan geli miyay hal ma garateen laakiin halo waayey meel walba markadaadi markay wax kaa dhumaan mararka qaar meel xataa weliga aadan waxba dhigin soo kama raadis qofka markuu mudaraqda od xanuunsada oo daciifo wax badan baa daciifi lidaalika marka meelo in lala aada laga yaaba hadda soomaad arkin qolyo suxarada iyo dadkan mxuu ahaa belada iyo waxyaabahaas aada sooma jiraan oo badan oo ka raadiya caafimaad hadda meeshaan la yidhaahdo mambaasa xaggeed ku taalla maxaa la yidhaaha mayltisaar me maxay ahayd makinarod makiin miyalla meelahaas kuwa culamo sheegana oo suxaraaha joogaan culimmana way sheeganayaan ninkii marka islaamaha waxaa lagu ilmo waayo qofkii mxuu aha bukada oo bushigiisa mxuu la bixin waayo wamaa ilaa dalika meeshay aadan maraan bas raacay islaam weyna manala socotoon aqoon u leeyihi kadibna meel duur ah oo cidlo ah ilan jidka waa ka leexsanta meesha ninka uu ku leeyahay meesha duur ah geeda ay ku dhex degto bismillaah waa kaligeed maxaa kugu dhacay meeshaan maxaa kugu deji xanuuna iga bixi waayo sheekh hebel ayaana soota gadaalaan ka waraystay ninka waa saaxir caadi ah nin saaxira wa marka qofka mar baad u xanuunsada waa tabar beelaya wax badan baa muxuu ah, qabsanaya sida awgeed waxaa muhiimaho aad u habboon in dadka xanuunsan la booqdo qofka muminka ah bishiiba hal mar ha noqoto hadii ay rabto sanadkiiba xataa hal mar ha noqoto inuu mar istaalada soo mara ood soo booqda oo wax wanaag badan weyaan arrinta ayada carabtu ay nagaga fiican yihiin qofka inta badan inay usoo qasdina laga yaabaa oo istaalada ay usoo qasdin ayaga haddii ay dan kaga xirnayn laakiin markuu qofka meesha imaado ood soo booqdo ood qof qaraaba ay ama saaxiib ay xanuunsan ama baygsadan degale uu soo booqdo kama baxay istaalka intii kula jirtay hoolka wuu geli daba kale u fuuli intaasuu soo wada maraya intaas soo wada mid soo salaamiyey muxuu aha waraysani allah ku cafiyule wuu ducoynaya adkaarta ku ahrinaya eh, saasay sameeyaan annaga laakiin waxaa laga inaad qofka meel dheer intuu booqasho u aado kenyatta u taga kadibna uun qofkii unbas xitaa in la booqdo gaaladii ayaa noo imaan doonta gaaladii in la booqdaa noo imaan doonta nacam ayib xadiidka sagaal boqolaad an anasin radi allahu tacala anhu arda qal wuxu yidhi malik kaana wuxuu ahday qulaamun wiil oo yahuudiyun yahuudi ah. kan marka yakhdimu nabiya nabiguu khidman jiray sal allah alay slam famarida wuu bukaday faataahu nabiyu nabiga u yimid sal allah alay slam yacuuduhu isagoo booqana faqacada nabigu wuxuu fadhiistay cinda ra'sihi madaxiisuu fadhiistay faqaala lahu nabigu wuxuu yidhi aslim wiil yahu islaam fanadara wuxuu fiiri wiilkii ilaa abiihi abihiis ayuu fiiriyey wa huwa aabbahana cindahu agtiisa ayuu fadhiyey agtiisuu joogay fa qaala wuxuu yidhi aic waxaad yeeshaa warka abalqaasim abalqaasim oo nabi moxamed sal allahu aleh wasalam warkiisa yeel ayuu yidhi odaygii yahuudiga ahaa oo wiilka dhalay fa aslama wiilku waa soo islaamay fa ayaa baxay sala allahu aleh ali wasalam wahuwa isagoo yaquulu lah alxamdu mahad lilah alla iskale aladii allahaasoo anqadahu ka badbaadiyey oo ka koriyey min annaar naarta ka badbaadi weyaan rawahu lbukhaariyu xadiidka imaam buhari ayaa wariyey xitaa waa kama aragtaan yahuudi wa ayaa nabiga booqana calayh sala slam kadalika xadiidka waxaa laga qaadanaya qofka inuu adeegsan karo qof aanan islaan ahayn hadda gabdhaha khadaamaadka guryaha jooga inay bannaanta in la laakiin shartoodana laiska ilaaliyo oo wixii xumaan ay samaynaaniyo liska dhowra ayadna waa muhiim dad badana dhibaatooyin badan kala kulmay qaara tuugu lagu soo hogaamiyey qaar baa waxaa weye cudurro iyo la qaadsiiyey qaar baa waxaa weeyaan eh, alaab qaaliya dumarka khaasatan waa iska masaakiin waxaa loo shilinkii yaroo muxuu wadaadkii ay si ugu qaadataa ama iyada ayba leedahayba dahabayna iskaga soo gadataa oo meel kadibna dumarka xoolahood waa iska dahab meelaa iska yeelaan telefoonada dumarka somaad arkin telefoonka ugu qaalisanay maanta soo gadani laba beri kadib ilmiyaa ka jibinan dhanna kama lahan ku kale soo gadi wadaadka eelida soo gad wamaa ilaa daalika mar xoolahooda waa iska dayac meelaa iska yeelan waxaan u malaynaa malaha kalsoonida ay ku qabaan ragga in muxuu ahay raggun ay ka dambeeyaan wuxuu keeni doonaan ayaa yeeli hadday ogaan lahayn cudurkeedna ayna jirin xooladu waa ilaashan lahaayeen ragga telefoonnada waad aragteen telefoonnada ilmaha ay ku ciyaaran ma ay ku ciyaaran telefoonada mise dumarka telefoonnadooda ya ka jawaabade guryaha waa tagtaane telefoonnada ilmaha ay ku ciyaaraan guryaha jooga ma kuwa ragga mise kuwa dumarka hooyooyinka waa hooyadii odayga xuuba tooshla iska wataa durab kiisa markaas wuu ku dhegan yahay halkaasaa ugu hayaa war telefoonka idi islaantiin waxay wadataa kii u dambeeyey noocyada u weyn hadda muxuu ahaa sacabkan leeg ilmaha ku ciyaaran saddex jirka afar jirka ciyaarayaan waad aragteen sooma marka ilmahana telefoon ma qabsid iska dhaaf waxaan lagama celin kare waa naxariis marka waxaan kala jeedaa masaladan ku saabsan marka mxuu ahay khidmada waa la ogolyahay in dad aan islaan ahayn la khidmaysto oy ku khidmeeyaan laakiin waa in shuruurtoodana liska dhowro iyo daa'istooda hadda waxa ugu daran dhibka weyn waxa weyaan tuugay soo hogaamiyaan waxyaabahay sameyan waxaa ka ah weyn ay sameeyaan oo laga yaabay mudda ay isdhigi khiyaaray ahaanaysaa gurigay kala baranaysaa dahab iyo mxuu ahay hanti islaamaha ay meel dhigtaan oy ku mxuu ah habaystaan dahabkay meel ku dhigtaan sooma ay in badan oo ka ah ay wax ku dhigan jireen ma aqaan baryahan dambe inay wax isbedeleen marka wixii ay hal ay la ruqaysaa wabillahi tawfiiq meel aadka arkin lama marka ta inay bannaan tahayna waa laga qaadana xadiidka weeyaan rawahu albukhaari xadiidka ama baabka baabu maa yudcaa bihi lilmariid qofka buka ama jiran waxa looga ducayna ayuu baab maxaad ugu ducaynaysaa qof jiranaad u tagtay sideed leedahay allah ku caafimaa iska leedahay mise ducooyin soo aroora nabigeena ka sugan alai sla slam ayaa jira laa shakka ducooyin badanaa jiraan waa kuwaan marka qabso xadiidkaaad can caaishata radi allahu tacala canha ana nabiya nabigeena sal allahu aleh wasalam kana wuxuu ahaa nabigeena ida shtakaa markuu xanuunsada alinsaanu qofka ashaya shay oo minhu insaanka ka mid ah xanuuntay madaxa xanuun luga xanuunay dhaga xanuuntay wamaa ila dalika qofka meel ka mid ah hadii xanuunta aw kaanat ay ahaata bihi isaga qarxatun bifatxi qaaf weyaan qarxatun meel boog ah aw jurxun amaba dhaawac waa isku mid meelaa boogowday ama meel baa dhaawaca ah. qofka ay ku taala qaala nabi nabigu wuxuu dhihi jiray sal l slem qaala wuxuu ku samayn jiray ama qaala wuxuu saari jiray qaala oo maanta tafsiirkeedu yahay weyn mxuu ahay wadaca ama facala jiray sooma dhahna wuxuu ku fali jiray ama wuxuu saas dhah mar dadka qaar asaa wada lahajaadka kala duwan yihiin saas waxaan saa naga dhah soo ma arkin war naga dhah naga dhahdaan maxay ta macneeda maad nagala hadashaan miya waa may naga yar leexisaan waa ya qorax iyo waxbaa ku haayo kadibna war meeshaan maad si naga dhahdaan waxaa si naga yeeshaan waxaan oo kale yani dhehitaanka waa qawl marka waa nafs alkalaam nafs alkalaam weyaan qaala nabigu wuxuu saari jiray calayhi salaatu wasalaam biasbucihi fartiisa haakada ayuu saa u saari jiray nabiga alai slat slam wa wadaca wuxuu saaray sufyaanu ibnu uyayna sufyaan athawri wa sufyaan ibnu cuyayna waa taqaana waa labada nin oo jahaabidat ka ahaa ku jiray radi allahu tacala anhu ardaaha sabbaabatahu muruusatadiisa fartan muruusatada ah ayuu saa u saaray bilardi dhulka ayuu saaray uma intaa kadibna rafacaha kor buu soo qaaday nabiga marka wuxuu samayn jiray dhulku saa u dhigi jiray kadibna uu soo qaadi jiray wa qaala kadibna waxaa nabiga dhihi jiray qaala ay yaquul bismi illaah ilaahay magaciis laba waa ku bannaantahay inaad mubtada ka dhigta inaad mxuu ahay khabar ka dhigta labadaba ku bannaanta haddaan mubtada ka dhigna khabaraan ka dhigno turbatu ardina ay haadihi turbatu ardina weeyaan tanayto aan hadda farta ku haayo waa arladanagi caradeedii carada arlada weeyaan biriiqati bacdina mamsuujatan iyadoo lagu daray biriiqati bacdina barkanaga codoftiisa oo de marka saa loo saaro ayuu ku tufayaa nabiga cala slat slam biriiqati ay mamsuujatan iyadoo lagu dheehay oo lagu daray biriiqati bacdina barkanaga candhuftiisa yushfa waxaa lagu shaafina oo lagu caafina bihi caradaas iyo cadhuuftaa laisku daray waxaa lagu shaafina saqiimuna kaanaga buk ayaa lagu shaafina weyaan see lagu shaafina biidni rabbina rabbiganaga idinkiis ayaa loogu shaafina weyaan caradaas oo arladii turaabteedii ah iyo magaca alle subxaana wa tacaala iyo tufitaankaas la tufay isku dheehan ayaa lagu shaafiyaa oo lagu shaafinaa in sha allah qofka buka biidni rabbina weyaan saasuu nabiga alai sl samayn jiray saas ayay umulmumiin caaisha leeda radi allahu tacala arda idan qofka buka in loo imaado kadibna dhulka farta la saaro la yidhahdo bismi illaah turbatu ardina biriiqati bacdina yushfa bihi saqiimuna biidni rabbina kadibna meesha bugtay oo xanuunsanayd la saaro weeyaan saas ayaa marka nabigeenna uu samayn jiray calayhi asalaatu wasalaam muttafaqun calayh xadiidka sagaal wacanha um lmuminiin waxaa laga wari caaisha radi allahu tacala anhu ardaaha ana nabiya nabigeena sal allahu aleh ali wasalam kaana nabigu wuxuu yacuudu mid booqda bacda ahlihi ahalkiisa qayb ka mid ayuu booqan jiray yamsaxu kadib nabigu wuxuu masaxi jiray uu ku taaban jiray biyadihi gacantiisa alyumna ee midigta ayuu mxuuah qofka ku taaban jiray wayaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray allaahumma allahyow rabba annaasi dadka rabbigoodow adhib tagsi alba'sa dhibaatada tagsiih iyo shidada washfi rabbi ow caafimaad bixi washfi shaafi anta adiga ashaafiy mid shaafiya adiga weeyaan oo caafiyo wax caafiyo laa shifaa'a caafimaad ma jira ilaa shifaa'uka caafimaadkaaga ma ooyane caafimaad kala ma jira weeyaan shifaa'an yacni shaafi shifaa'an caafimaad laa yuqaadiru aanan ka tegaynin saqaman xanuun muttafaqun caleyh saasuu nabiga dhihi jira alai sl qof ehelkiis ka mid ah haddii aad booqda oo xanuunsan gacanta ayuu nabiga ku taaban jiray kadibna ducadaas ayuu akhrin jiray sala allahu caleyh waali wasalam xadiid sagaal boqol iyo saddexaad wa can anasin radi allahu tacala canhu ardaa annahu anas qaala wuxuu yidhi liaabitin haabit nin la yidhaahda oo xirowgiisa ahaa raximahullah wuxuu kugu tufa biruqyati rasuulillaahi sal allahu calayh wasalam tufti rasuulka alle maan kugu tufa dabcan wuu xanuunsanaa qaala wuxuu balaha igu tuf qaala wuxuu yidhi allaahumma allahyow rabba annaas dadka rabbigoodow mudhiba alba'si dhibaatada allihii tagsiinayo iyo shiddada ishfi shaafi oo caafi anta adi ashaafi mid caafiye ayaa tahay laa shaafiya mid caafiyo ma jiro ilaa anta adiga mooyane shifaa'an caafimaad oo laa yuqaadiru aanan ka tagaynin saqaman wax xanuun ah iyo jirro aan ka tegaynin ilaahayow muxuu ahay ninkan haabita ah sii saas ayuu marka ugu ducooyey isaga oo ka shidaal qaadana siduu nabigeenna calayhi salatsalaam dadku ugu tufi jiray marka qofka xanuunsan marka loo taga in adciyadaas qofku mxuu aha ku dul ahriyo ayaa loo baahan ya uu ku tufo xadiid sagaal boqol wa can sacd ibn abi waqaasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi sacad caadanii waxay soo booqday rasuulullahi sala allah slm fa qaala wuxuu yidhi allahuma allahiw ishfi waxaad caafisaa sacdan sacad ilaahu caafi allaahuma allahiw ishfi waxaad caafisaa sacdan sacad caafi weeyaan allaahuma allahiw ishfi waxaad caafisaa sacdan acad caafi weyaan rawahu muslim marka inaad qofkii xanuunsanay tirado allahuma shfi muxamadan allahuma shfi muxamadan allahuma shfi muxamadan nabiga wuxuu samayn jiray kamid tahay salatu slam saddex jeer rawahu muslim xadiid sagaal boqol iyo wa can abi cabdillahi cumaan ibni abi alcaas radia allahu canhu anahu ninka layidha cumaan ibn abilcaas shakaa wuxuu sheegtay ilaa rasuullah rasulka wuxuu sheegtay sala allahu alay waslam wajacan xanuun uu ka dareemo uu ka dareemaa fii jasadihi jirkiisuu ka dareema ayuu nabigu sheegay sal l slam nabi alla wuxuu yidhi jirka xanuun baa iga haya xanuun ayaa iga haya weeyaan fa qaala lahu rasul rasulka al wuxuu yidhi sal l slam dac waxaad saartaa yadaka gacantaada waxaad saartaa cala aladii booskii taallama xanuunsada ta'allama xanuunsaday oo min jasadayka jirkaada ka mid ah meesha xanuunsaday jirkaada qaybta xanuunsatay gacan saa u saar weyaan waqul waxaad tidhahdaa bismillaah aaan saddex jeer bismillaah bismillaah bismillaah saddex jeer lah waqul kadibna waxaad tidhahdaa sabca maraatin toddoba jeer waxaad tidhahdaa acuudu bicizat illaahi waqudratihi min shari maa ajidu wauxaadiru toddoba jeer saadhah weyaan bismillaah bismillaah bismillaah kadibna acuudu bicizat illaahi waqudratihi min shari maa ajidu wauxaadiru toddoba jeer ku celi saasuu nabiga ku irshaaday calaih salat slam maxay ta tafsiirkeeda marka qul waxaa tiraa sabc maraad toddoba jeer acuudu waxaan maangalayaa bicizat illaahi cijada alleh iyo sharafta alleh iyo weynaanta alleh iyo wa qudratihi min shari maa shay shartiisaan ka maangalaya ajidu aan hela ama aan dareema weyaan xanuunkan aan dareema oo uxaadiru aan ka digtoonahay weyaan markay meel ku xanuunta waxaad ka digtoon tahay inuu cudurkisii socdo ucudur weyn oo halisa uu noqda waxyaabaha aad marka ka digtoon tahay iyo kan ku haayaba in marka aad mxuu ahaa saa ku ducaysata oo bismillaah bismillaah bismillaah markaad saddex jeer tiraahdo kadibna aad tiraahdo acuudu bicizat illaahi wa qudratihi min sharri maa ajidu wa uxaadiru toddoba jeer meesha adoo gacanta saa ugu haya saasuu nabigeena ku ishaaday calayhi asalaatu wasalaam ninkaa xanuunsan oo mxuu aha jirrada ay hayse weeyaan una sheegtay rawahu muslim xadiidka sagaal boqol iyo lixaad can ibni cabbaasin radi allahu tacala anha can inabiy nabigeena sala allahu aleh wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi man caada qofkii booqda mariidan qof buka qofkaasoo lam yaxdurhu uusan soo xaadirin ku soo xaadirin ajaluhu ajasiis ay ku soo xaadirin oo faqaala yidhahda cindahu agtiisa ku yidhaahdo sabca maraat toddoba jeer ku yidhaahdo as'al allaha alcadiim rabba alcarshi alcadiim an yashfiyaka intaa toddoba jeer ku yidhaahdo caafaahu allahu ilaahay baa ka caafiyo min dalika almarad xanuunka asaga ilahu ka caafiya rawahu abu daawuud ayaa wariyey tirmidi ayaa wariyey waqaala wuxuu yidhi tirmidi xadiiun xasan waqala alxaakim wuxuu yidhi xadiiun saxiixun calaa sharti bukhaari xadiidka waa xasan weeyaan tafsiirkeeda maxay tahay as'al waxaan weydiisanaa allah alla weyne alcadiima ee weyna rabba an yashfiyaka inuu ku shaafiyo ku caafiyo ayaan weydiisanaa ay qofka toddoba jeer agtiisa aad ku leedahay wacalayhi marka haddii ajashiisha ayna gelin ilahi wuu caafina subxana wa tacaala hada wacdun min annabiy sal l slam wma yantiqu can alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa adiga laakiin aad aaminsantumaa muhiima kuna camalfasho anu waxaa laga wari ibn cabaas radi allahu taala canhuma ana nabiya nabigeena sal la l slam dahala uu galay cala acraabiyin nin reerbaadiy ayuu u galay yacuuduhu nabigoo booqana caleh slam nin reerbaadiyu booqday nabiga wa kaana wuxuu ahaa nabiga idaa dahala hadduu gala calaa man yacuudu qofuu booqana qaal wuxuu dhihi jiray laa ba's dhib ma jiro in sha allah laa ba's shid iyo dhibaato iyo kurba ma jirto weyaan laa basa dhibaato iyo aahiritaan wey insha allah dhibna ma jiro insha alla waad caafimaadi dembidhaafna insha allah ay kuu noqonaysaa saasuu nabig dhihi jira alah slat lidalika qofka xanuunsan marka loo yimaado ducadaas salaamtaas iyo wehelintaa la weheliyo oonan aadna looga dheeraanin aadna looga dheeraanin oo xilli muxuu ahaa macquul la siiyo iyo ducadaas marka laga tago waa in haddana qalbigiisa loo furo in mxuu insha allahu taala uu wakhti dambe noolaan doona cibaadaysan doona adduunkan ka faa'idaysan doona dad badan anfici doona loo mxuu ah yadadiili loo furo iyadoo loo ducayno alla loo barya subxaana wa tacala arrinta ayada qalbigiisa waxay gelinaysaa caafimaad dhakhaatiirta waad aragteen in badan oo ka ah dawooyinka ay bixiyaan qaarkood waxba kama jiraan dawooyinka ay bixiyaan qaarkood waxay qofka ka dawaynayaan qofaa u imaanaha waxay ogaanayaan qofka inuu haayo waswaasun bas waswaasan waa magabixina ah loo sameeye marka waxba ka yara si ah qofka isaga marka haddii aad tirado waba ma naga tag ka warrama waad ogsoonyi malaha dakhtarkan xune kadibna daawooyin wax siinaya saasa misaha hakada wax buu u sheegsheegi marka wuxuu u nafsi ahaan u daweynaya nafsi ahaan ayuu daweynaya qofka marka haddii aan la booqanin qof adig buko tacbaano eh, Eh, eh, haddii aad u tagto kadibna adag intaad faiisaad u sheekaysa inaad soo fariista laga yaabaa soomaad arki marka haddii aad tidhahda war xanuunkan ku haayo hebel haayo waa ka caafimaaday hebel hayn jiray oo ka caafimaaday hebel hayn jiray oo ka caafimaaday aad tidhahdana marka dambe waxaa inuu iska istaagaba inuu iska istaago ayaaba dhici karta wayaan ducadiina aad muxuu sii hormariso ducadii sii horraysay insha allahu tacaala nacam ayib xadiidka sagaal iyo toddobaad xadiid sagaal boqol iyo sideedaad cafwan وعn abi saciidin waxaa laga wariyey alkhudri radi اllah canhu ana jibriila calayhi اsalaam ata nabiya sal اllah alay slam faqala wuxuu nabiga ata nabiy nabigu yimid sal slem faqala wuxuu ya muxamedu muxamedow ishtakayta miyaad xanuunsatay qaala nabigan wuxuu yidhi nacamha waan xanuunsaday qaala wuxuu yidhi marka jibriil jibriila ah, noqday tufe isagaa tufi bismi illaahi min kuli shayin yudiik min shari kuli nafsin aw caynin xaasidin allahu yashfiik bismi illaahi arqiik rawahu muslim ducadaas ku dul ahriyey isaga ayaa ku tufay nabigu u yimid nabi maxamed maxaan suntaha markaasuu duca ku bilaabay mxuu ayuu inuu ku tufo ducadii uu jibriil tufay marka dhegaysta lagu tufay nabi maxamed alayhi salat salaam bismi illaahi alla magaciisaan arqiika kugu tufaya min kulli shayin yudiika wax alla min sharri kulli nafsin naf la arka sharteed ayaana kaaga tufaya aw caynin ama il xaasidin ee xaasidad ah oo wax xasado ayaan kaaga tufaya allaahu alla waynyashfiika ha ku caafiyo bismi illaahi alla magaciisaan arqiiga kugu tufaya rawaahu muslim marka cayn baa jirto alcaynu xaqun nafta waxbay dhibtaa caynta wax dhibaysa cuyuun inuu qofka yahay mxuu aha bacaw iyo mxuu waxyaabahaas ama qumay shardi maahan qofka jacayl aad u qabta inaad u ilaysta laga yaaba canugaada ilaysanaysaa adigaa isilaysana adiga adiga laftirkaada lidaalika muraayad markaas ku eegto maxaa la akhrinayaa ya ahri sheegade ducaa jirta muraayad marka isku fiiriya la ahriyo ya maxaa ma garanaysaan ubuudkeeda iyo baabkeeda waa baab kale lakiin aqal shay horta in ogaado allaahumma kamaa xasanta khalqii faxasin khuluqii xitaa qofku inuu asaga isajabiyo inaad laftaada mxua ilaysaninaa la rabaa weliba muraayadaha oo ad aragtay bash adoo soo labistaa si fiican iskugu aadan intaad muraayad saa iskugu ood muxuuaha maanta timihii iyo waxay isku hagaajiso ood garhkii iyo isku hagaajiso oo aad silada hagaajiso oo kadibna aad isla cajabto adigaa laga yaba inaad markaa isla tuurtaba intaan meel kale la gaalin marka baabkaas waa baab ajaa'ib badan ayib marka naftan waxbay dhibaysaa naftan waxbay dhibaysaa marka xadiid sagaal boqol iyo sagaalaad can abi saciidin khudri radi allahu tacala wa abi hurayrata radi allahu tacala canhuma annahuma labadaa saxaabi shahidaa waxay xaadireen calaa rasuli rsulka alla mxuu ahay ay la joogeen annahu nabiga qaala inuu yidhi man qaala qofki yidhaahdo laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudo jiro naallah ahayn ma jiro wallaahu allana akbaru isaga ayaa weyn qofka intaas yidhahda laa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar qofka intaa yidhaahdo sadaqahu rabbuhu rabbigiisa ayaa u rumeeyo oo u nacam dhaha weeyaan waa sax yidhaahdo sadaqahu rabbuhu rabbigiisa u rumeeyo oo fa qaala rabbi wuxuu yidhahdaa marka laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ana aniga mooyane waxdii ilaa ana ani mooyane wa ana anigan akbar aniga ayaa wax walba ka weyn weyaan saasuu rabbi dhaha subxaana wa tacaala ba maxaa u rumeeyo waida qaala addoonka markuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ila allahu alla mooyane yahay keligii laa shariika wadaagna lahu alla uma sugna intaa markuu qofka yidhaahdo qaala rabbi wuxuu yidhahdaa qaala nabigu wuxuu yidhi alai slam yaquulu rabbi wuxuu leeyahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma ana ani mooyane waxdii xaalana keligay laa shariika wadaagna lii ani ima sugnaanin ilahay baa u rumeey wa tacala waidaa qaala adoonka markuu yidhahda laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudu jiro lalehan ma jiro lahu lmulku boqortooye isaga ayaa iskala walahu lxamdu mahadna isaga ayaa iskala markuu addoonka yidhahdo qaala nabigu wuxuu yidhi alai sl slam yaquulu rabbi wuxuu leeyahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudu jiro ilaa ana aniga mooyane alla kale ma jiro weeyaan waliya lmulku boqortooyena anaa iskala waliya alxamdu mahadoo dhanna anaa iskala weeyaan waidaa qaala adoonka markuu yidhahda laa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billah laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ila allah alla mooyane walaa xawla xilad walaa quwata awoodna nooma sugnaanin mana jirto mana jiri karta ilaa billaahi alla mooyane inuu alla muxuu ahaa awood iyo xeelad xaggiisa ay ka timaadoon hellama oyane addoonka intaa hadduu yidhaahdo qaala wuxuu le rabbi laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ilaa ana ani mooyane walaa xawla awood iyo quwata quwadna ilaa bi aniga inay mxuu ahay igu sugnaata mooyane ma sugnaanaysa weyaan wa kaana nabigu wuxuu ahay sal sl marka yaquulu midii intaad markuu sheegay yaquulu wuxuu dhihi jiray man qaalahaa qofki yidhaahdo fii maradihi maradkiisa uma kadibna maata geeriyooda lam tadcamhu naaru naarta ma quudato ma cunta weeyaan rawahu tirmidi ayaa wariy qala wuxuu yidhi tirmidi xadiiun xasan hal baab oo hal xadiiaan akhrinayna insha allah tacaala una dambeeya baabu istixbaabi su'aali ahli lmariidi can xaalihi sunanimada ay sunno tahay qofka jiran ehelkiisa in xaaladiisa la weydiiya inay sunno tahay ayuu yahay weeyaan baabu istixbaabi su'aali ahli lmariidi dadka xanuunsan ninka xanuunsan ehelkiisa in la weydiiye xaaladiisa inay sunno tahay ayuu baab yahay weeyaan xadiid sagaal boqoliyo tobanaad oo cashirka u dambeeyo can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana caliya bna abi aalibin radi allahu tacala canhu haraja wuu baxay min cindi rasuuli lah rasulka alagtiis uu ka soo baxay sal alla l slam fii wajacihi xanuunkiisa aladii xanuunkaasoo tuwufiya fiihi lagu oofsaday ood ku geeriyooday nabiga calaih slat slam faqaala annaasu dadku waxay yidhahdeen marka yaa abalxasan xasan aabbihiisow yaa loola jeeda marka cali bn abi aalib xasan iyo xuseen aabbahoodu kayfa asbaxa siduu ku waabariistay ama uu noqday rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alla suu yahay weeyaan qaala wuxuu yidhi asbaxa wuxuu ku waabariistay bixamdillaahi alla mahadiis baari'an mid soo miirsaday ayuu ku waabariistay weyaan ay mufiiqan mid soo waabariistay mid mxuu aha soo miirsaday ayuu ku abariista weyaan rawahu lbukhaari marka xadiidka waxaa laga qaadanaya qofka xanuunsan dadka la jooga in laga waraysto o la yirahdo suu yahay xaalkiisa ninka ma kor buu socdaa ma hoos socdaa ma darsaday ma isagana dadka inuu mxuu ahaa dejiyo oo dadka uu mxuu ahay farax geliyo ayaa waxaa weyaan xadiidka laga qaadanaa weyaan intaas waxaa ku dhammaaday cashirkii sideed iyo soddonaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin imaam nawwi caleyh raxmatullah waxaa cashirka dambe wuxuu ku aadi doonaa hadduu ilaahay qadara subxaana wa tacaala bisha dilxija ayuu ku aadi doonaa gudaheeda bisha dilxijana waad garanaysaan tobankan maalmood waa toban aad iyo aad u fadli badan oo yowma carafa ay ku jirta amal badan lala imaado dadka qaar xajka ay aadaan cashiradana mawaasimtan oo kale in la wada way fiican tahay laakiin waxaa dhici karta dadka qaar inay tamakuni waayaan ama ay awoodi waayaan inay ka qayb galaan sida awgeed insha allahu tacala saddex toddobaad oo isku xigta cashirka waa joojinaya cashirka dambe wuxuu bilaaban lahaa taariikh labaatan wuxuu bilaaban lahaa taqriiban filaya sabtiga soo socda markay ku aadanayd taariikh saddex meelahaas ku aadan filaya cashirka dambe wuxuu insha allahu tacala taarikh labaataniyo saddex bish sagaalaad sabtiga labaataniyo saddexda bish sagaalaad insha allahu tacaala wakhtiga asaga ah ayuu kitaabka dib u bilaabanayaa saddexda toddobaadna insha allahu tacala fasax baalageedi rabbi waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala biasma'i lxusna wa sifaati alculaa wabismihi alcadam aladi ida su'ila bihi actaa waida ducii bihi ajaab an yuhlimana rushdana waan yarudana ilayh radan jamiila hada wallah aclam wsal wslam cala cabdihi wa rasuulih mustafa